رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره nacuudu biاllahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdih illahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduh warasuuluh ama bacdu faina asdaqa alxadiidi kalaamu اllahi wakhayra alhadyi hadyi muxamadi sala allahu alayh wasalam shara lumuuri muxdathaatuha wakula muxdathati bidca wakula bidcati dalaala wakula dalaalati fi nnar baabu jamci taksiir wakulu ma kusira fi ljumuuci الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نذير الفرد في الإعراب فاسمع مقالي واتبع سوابي وكل ما shay dhammaantii kusira la kasriyey la jejebiyey fi ljumuuci jamacyada dhexdooda oo jamcu tagsiir la baxay kalusdi libaaxyadii oo kale weeye iyo walabyaati guryihii iyo warubuuci guri xagaageedkii ah fa huwa kaasi nadiiru lfardi fardiga mid lamida weeye mufradka fi licraabi icraabka dhexdiisa ee fasmac maqal maqaalii qowlkayga hadalkayga maqal oo watabic waxaad raacdaa sawaabii sida saxdaa intaan asiibay un raac haddaan wax qaldana ka leexo waxaynu ku soo jirray kitaabkii mulxat licraab waxaynu ku soo jiray baab licraab waxaynu soo dhammaynay wixii iyo wixii la craabi jiray xarako waxaa musanifku gadaal u mariyey wixii xarakada la icraabahayey wuxuu musanifku halkan kaga hadlayaa jamcu taksiir jumuucdii maadaama uu labadii jamacee kale ka soo hadlay jacma dukr saalim iyo jacma saalim jamc kalaa dhiman wuxuu is yihi marka sheekhu ardaygu armuu u qaataa sidii jamcu dukr saalim iyo jacman saalim ay asalkii uga baxeen armuu jamcu tagsiirkuna uga baxaa wuxuu ku uhi marka musanifku shay walba oo la jamciyey oo laakiin jamaca la jamciyey saalim uusan ahayn jamcu asalkaba waa jamcu saalim oo laba u qaybsaa mudakar iyo muanath iyo jamcu taksiir oo asalkiisii la bedelay taqyiiruu ku dhacay lix nooc mid ka mid aha un ama xarakadaa la bedelay oo keligeeda xarakada iyo xuruufta wax laga bedelay waxbaa lagu kordhiyey waxbaa laga jaray waxa uu ku yimaa takyiirkaasi lix nooc buu ka dhacaa caqlanna sideed nooc buu ka dhacaa isku soo duuduub kulligii jamaca jamcu tafsiirka ah ee mufradkiisii asalkiisii wax laga bedelay wuxuu yidhi mithaalka sida libaaxyada oo kale usuud oo asad ahaa oo la yidhi kal usud iyo abyaad oo bayd ah rubuuc oo rabci ah saddexdaa iyo wixii la lamidkaa weligaa meeshaa jamcu tagsiir ku aragto icraabkiisu wuxuu la mid yahay ismigii mufradka ahaa su-aal baa meeshaa marka kasoo baxday waxawaala waa dib u noqo ismi mufrad ah maxaa la icraabi jiray marka ismi mufradihi asalkiisu joogi jiray oo ismiga mufradka ah hadduu baabu dame joogo waa la damin jiray hadduu joogo baabu nasbana waa nasbin jiray khafda hadduu joogana waa jari jiray maalanba wuxuu ahaa jaaa zaydun ra'aytu zaydan marartu bizaydin buu ahaa saddexdaasuu ahaa asalkaa kama baxo likownihi uu yahay mufradku mufrad haddaysan cillo kala dhicin oo ah talanba mufradkani marba baabka uu joogo ayay ku xidhan tahay oo mar wuxuu noqon karaa ism manquusa wuxuu noqon karaa maqsuur buu noqon karaa wuxuu noqon karaa munsarif wuxuu noqon karaa maa laa yanصarif hadduu maa laa yanصarif ya baabka uka baxaya jamcu tagsiirkuna waa sidii oo kale mufradka unbuu lamid yahay isaguna waxaad dhici karta xarakadu inay ka daahirto waxaad dhici karta inay ku qadaran tahay baab dhan buu soo wadaa marka oo arrintaa isaga ah ka hadlaya musanifku marka wuxuu kuleeyahay wuxuu la mid yahay ismigii mufradka ahaa buu la mid yahay xarakada xagga icraabka jamaca la yidhahda jamcu tagsiirka xukunkiisu xagga icraabka markii la fiiriyo wuxuu la mid yahay mufradka xarakaadkii waxaan loo kala qaadaynin ama ha bedelmo jamcaasi jamcu tagsiirka oo xaraka un ha ku bedelmo isagoo wax ziyaadi aanu ku jirin wax naqsi ahaan uusan ku jirin waxna laguma darin waxna lagama jarin laakiin xarakadii mufradku qaabkii ahayd baa laga bedelay talanba waa sad asad waa hamza iyo siin iyo daal waa saddexdaa xaraf asadun buu ahaa asalku hamzadu way xara way kor dhignayd siinkuna wuu kor dhignaa daalkuna wuu godnaa kolkii la jamcinhayo maxaa la odhanhayaa usudun baa la odhanhayaa usudun usuudna waa la yidhaahdaa markaa ziyaadaa gelaysa laba markaa isugu tegaysa xarakadii oo la bedelay weliba maca ziyaado isaga oo lagu daray usudun bu noqonhayaa usudun waa libaaxyo kalsdi buu kui usdi isagu wuxuu le waa daruurat shicir usud waa libaaxiyo matalan ba waxaan loo kala qaadaynin ama ha bedelmo xagga xarakada ha ka bedelmo isaga oo weliba lagu daray wax lagu daray ziyaada oo waa maxay taqyiirkaasi wuxuu ka imaanaya taqyiir lxaraka maca ziyaada waxbaa lagu daray matalan ba wuxuu noqonayaa kal abyaati wاrubuuci buu kui guryihii iyo rabci oo ah manzilka guriga xagaaga la dhisto guriga xagaaga la dhisto ayaa la yidhaahdaa rabci la yidhaahdaa musanifku wuxuu leeyahy sidaa saxda a ah markii la fiiriyo shuraaxdo kitaabkan kadeeta rabcigu waa guriga un ama xagaa ha loo dhisto majiraal ha loo dhisto laakiin guriga dhisan oo dhan baa rubci la yidhaahdaa saasay leeyahy lakin isagu wuxuu ugu talagalay musanifku kolku ku leeyahay karabci guryihii iyo guri xagaha guri khaasa iyo guri caam ah weeyaan oo wuxuu noqonayaa abyaadkunu jamcu abyaadkani waa jamcu beytin mufradki wuxuu ahaa beytin alif ma wadanin waxaa lagu daray abyaatun baa lagu daray aliftaasa horta lagu daray xarakadiina way isbedeshay markaa waa maxay taqyiirkaasi wuxuu ka yimid xagga xarakadii iyo weliba maca ziyaada kitaabka adduuniga baynu kusoo marray lixda nooc waxaa ka mid ahaa isaga oo ku bedelmay nuqsaan keliah in wax laga jaray sida tukhamatun mufradkeedii kolkii la jamcin maxaa la odhanayaa tukhamun ayaa la odhanhayaa tukhamun ayaa la odhanhayaa adigu wuxuu ku leey markaad icraabayso waxaad oola dhaqmaysaa uun sidii mufradkii arijaalu baan hadda soo qaadanayna jamcu tagsiirka waa arijaalu rajul buu ahaa xarakadiina waa la bedelay waana la ziyaadiyey wuxuu noqday rijaal haye jaaa arijaalu raaytu الرجال مررت بالرجال طيب ولذلك saa darteed wax alla waxaad ka bedelaysa ma jirto waa ismig mufradka laakiin baab ismulmufrad meeshuu mari jiray oo kolkii weliba mufrad la marayo waa kii ahaa maa laysa muanan walaa majmuucan walaa mulxaqan bihima walaa min alasmaai sita wixii aan ahayn kaa weeyaan ee ma aha kolkii la marahayo ina iyo walaalaheed mxuu ahaayey mubtadiya khabar marka la marahayo ismlah markii la marahaya ma aha maa laysa jumlata walaa shayan bijumla munaado kolkii la maraya maaha saddexdii mufrad hore baynu soo qaybinay ayib kaasuu marka musanif ka hadlaya laakiin musanifku intuu kitaabkan ka hadlay baabkani waa baabka uu ugu gaabiyey jamcu tagsiir waa baababka markii la fiiriyo luqada ama sarifat naxwata ugu adag wey leannahu marna waa munsarif marna waa maalaynsarif mar wuxuu u qaybsamaa jamcu qila iyo jamcu kaur u qaybsamaa mar waxaa loo isticmaalaa inuu yahay jamcani wax badan oo toban iyo wixii ka sarreeya ah iyo jamcu lqila oo toban iyo wixii ka hooseeya ahaa afcaal oo kaleeto sida ahmaar oo kaleeto ahmaar ayib mar wuxuu u qaybsamaa jamcaasi inuu yahay jamc ulaai ah jamcu tagsiirkani oo meeshuu ka yimid uu yahay ulaai iyo inuu yahay rubaaci iyo inuu yahay khumaasi iyo inuu yahay sudaasi mar wuxuu uqaybsamaa jamcan inuu ka yimid mujarad iyo maziid inuu ka yimaado mar wuxuu uqaybsamaa jamcan jamcu tafsiirka inuu yahay qiyaas iyo inuu yahay shaad baabkaasi marka waa baab muhiima u ah ardayga laakiin cilmigiisu ma aha cilmu naxwa ee waa xagge waa cilmu sarfi weeyaan baabkaad garanaysaa kitabka yar hadda qaraxbalaan aynu ka soo baxnay jamcu tafsiirka inta maalmood aynu ku jirray isaga wuxuu ka hadlayaa un hadda qaabka loo xarakeeyo ee loo icraabo loo ilan waa ismi ama uu godan yahay ama uu kor dhigan yahay ama uu hoos dhigan yahay marka qaabkii loo icraabi laha buu ka hadlaya wkul maa jamc dhammaantii oo kusira la kasriyey wakulu maa shay dhammaantii kusira la kasriyey fi ljumuuci jamcyada dhexdooda kalsdi libaaxyadii walabyaati guryihi wrubuuci guri xagaageedkii weeye fahuwa kaasi nadiir lfardi mufradka mid lamid a weeye xaguu kula mid yahay fi lcraabi icraabka dhexdiisa ilan wasanka kula mid maa waa icraabka ee fasmac maqal maqaali hadalkayga watabic waxaad raacdaa sawaabi hadalkayga inta xaqa ah sheekh waxa la yidhi kitaabkan le wuu miaaliyey fa ansafa cadaalad buu laakiin uu la yimid wuxuu ku yidhi hadalkayga maqal fasmac maqaali hadalkayga maqal kow laakiin hadalkayga oo dhan ha raacin ee watabic sawaabii kolkaad raacayso dee shaygii saxda ahaa un raac bimacnaa waxa weeye qofka bilow aadanka ah waa mucaaradun lilkhata adoo dadaal isleh baad gafaysaa anigu wuxuu leeyahy intaan dadaali karo waan dadaalayaa laakiin waxaa dhici karta inaan masaa'ilka barhkood ku qaldamo mabana jiraba asalkaba qof intuu xalife aan qaldamin asalkaba ma jiro khata wuxuusan ka dhicin maxay macsuum qof ah hadda macsuum tahay maya lidaalika saa wuxuu ku hadalkayga wixii aan ku saxmo oon carabta ku waafaqo qawaacidkeedii raac laakiin haddaad aragto anoo dhinaca dhinaca kala maray oo qawaacidkii carbeed khilaafay dee hadalkaygu xujo ma aha kulli hadal oo dhanna waa saasban wax ah waa un kitaab ullahi wa sunatu laakiin shayga saxdii mar walba ee la raacaya waa shayga xaqa saa darteed baad arkaysaa isaga oo nin waliba oo dadaalay uu qof kale soo dabagalo leh cafa canhu meeshan khalad bay ahayd ilaahay subxana wa tacaala ha cafiyo waana sida loogu talagalay qofka muslimka ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا بلاد واد اسكو كتابك إن تمن بيدين ألفته أفر بقول بيد وسود نو ألفي مركا أنا وأن داليا لكن وحي صحذا الراع وحي غلط أنا اسكو ترى هي راع يقول راعي ما هي وهذا الصح وي هذا القاس باب حروف الجر جرك حروفتي سبابك لغا هدليي هذا محله باب بلارن والجر في الاسم الصحيح المنصرف wljaru fi lismi saxiixi lmunsarif baxrufin huna ida ma qiila sif min wa ilaa wa fi waxataa wacala wacan wamundu uma xaasha wakhala wlbaau wlkaafu ida mazida wlaamu faxfadha takun rashiida waruba ayda uma mudfi ma xadar min الزamani duna ma minhu gabar taqulu ma laqiituhu mid ywmina waruba cabdin kayisin man rabbina wljaru jarkii fi lsmi ismi dhexdii la jaro ismigii asaxiixi ee saxiixa waa sifa alula sifa thaaniya ismigii almunsarifi ee sarfoomahayey biaxrufin xuruuf buu ku sugnaaday jarkaasi hunna iyagu xuruuftaasi idaa maa qiila kolkii lagu dhaahdo sif noo tilmaan hee taquulu waxaad odhan min weeye wa ilaa weeye wa fii weeye wa xataa weeye wa calaa weeye wa weeye wa mundu weeye uma xaashaa weeye xashaanood garanaysaa jumhur waa isku mid xaashaa iyo xashaa qulna xaasha lilah xaashaa lilah waa laba qiro wakhalaa weeye walbaau iyo walkaafu weeye labadaa bishardi idaa maa ziidaa kolkii la ziyaadiyo hadalka markii lagu ziyaadiyo walaamu laam wey laabudda laamtuna inay ziyaado tahay ee faxfadaa xifdi takun waxaad ahaanaysaa rashiidan waddada saxda mid maray waruba weeye aydan noqonay uma mud weeye oo fii maa shay dhexdii u sugnaatay xadara jooga oo min azamaani zamanka ah duuna maa minhu duuna maa shay laakiinse habara soo qaabilay oo minhu isaga ka mid ah soo qaabilay habarada la hahdo wax tegay maya taquul waxaad odhanaysaa maa laqiitu maana la kulmin mud yowmina maalintanada waruba cabdin addoon badanayay kaasoo ka yisin caqli leh oo marana maray binaa anaga nin aad af qurux badan buu ahaa toosan musanifku halkan wuxuu kaga hadlahayaa baablicraab markaynu joognay icraabka waxaynu usoo qaybinay mukhtas iyo mushtarak icraabku afar buu ahaa afartaas wuxuu qaybsamayay mushtarak iyo iyo khaas saddex waxaynu nidhi waa khaas ee waa mushtarak labana waxaynu nidhi waa mukhtas waa khaas jarku muxuu khaas ku ahaa sida jasmuhu uu khaas ugu ahaa ficilka wuxuu ku yidhi marka day sheekhan wاljar fi اlsmi i ismi kolkuu yidhi meeshaan waxaa ku baxay ficil lannahu ficil lababa jaraba muse kulli waa qayd intan oo dhan wljaru jarkii fi lismi ismi la jaro ismigii asaxiix ee saxiixaha halkaa maxaa ku baxay ismigii muctalka ahaa oo manquuskii iyo iyo maqsuurkii oo maxaa la ciraabaa horay baynu soo marray waa lagu qadaraa labadaa waa icraabi jiray laakiin waa lagu qadarahayey midna saddexdaba waa lagu qadaraya midna labaa lagu qadarahayay ayib ismigii weliba almunsarifi sarfoomay ismigii saxiixa ahaa labada shari duwanayna sooma almunsarifi ee sarfoomahayay halkaa maxaa ku baxay malansarifkii liannahu maxaa lagu jiraa isaga fadaxaa lagu jiraa isaga fadaxaa lagu jiraa saddexdaasuu kaa saarahayaa ismiga saddexdaa tilmaamood laga helay kol horta xuruuf baa lagu jiraa waa kow iyo labaatan xaraf afar iyo toban buu ka sheegay haddii xuruufulqasamka la yidhaahdo waa hal saddex haddii laga kala tiriyana lix iyo toban bay noqonayaan ama afar iyo toban buu ka sheegay ama lix buu ka sheegay asalba horta waxa wax lagu jiro ismiga saddex mid un weeye in ismigan lagu jiro xaraf sida asalka ah waa baabkeenna iyo in ismiga lagu jiro idaafa waa ka soo socda iyo in ismiga lagu jaro tabciya raacitaan in lagu jaro waaba yaryahaba isagu aad ba u yaryahay saddexdaa mid unba horta wax lagu jaraa saddexdii musanifku markuu kuu sheegay wuxuu soo hormariyey wixii xaraf lagu jaray liannahu xarafku waa caamil xuruufta waxaa la yidhahdaa xuruufu ljar xuruufu ljar xuruuftan waxaa loo yidhi waa caamil oo way camal falayaan kitaab dhan baa jira oo la yidhaahdo alcawaamil kitaabkaasi wuxuu jamciyaa nin asalkiisu ciraaqi yahaybaa iska leh wuxuu jamciyaa wax alla waxa camal fala ama xaraf ha ism faacil ha ism mafcuul ha wax alla alcawaamil lmiawiya boqolka caamil ee camal fala waa kitaab jiddan aad iyo aad muhiim oo la sharxay xitaa oo la madbiciya hadda meel kasta wuxuu musanifku soo hormariyey waxaa xuruufta lagu jaro wuxuu ku yihi ismiga saxiixa ah ee sarfoomahaya markuu jaran yahay waxa lagu jarayo waa xuruuf xuruuftaana waxaa ka mida min baa ka mida iyo ilaa hal miaal baad iyaga ka helaysaa labadu iska soo horjeedaan min macaani fara badan bay leed macaanida waxaa kamid a oo loo dejiyey asalkeeda bidaaya ibtidaai laakiin ko iyo labaatan macno ka badan bay leedahay ilaaduna waa intihaa ulghaaya oo tanina waa bilow ta kalena waa dhammaadkii marka hal miaal miaalkeedu waxaad odhanaysaa kharartu min addaari he ila lmasjidi ila lmasjidi subxaana aladii asraa bicabdi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsaa wa isdaba socdaan soo ma jeedid midna waa bilowgii midna waa dhammaadkii waa dhammaadkii wa fii weeye fii fii waa dharfiya mane macno badan bay le lakin dharfiya ka mid a matal ictakaftu fi lmasjidi wa in anta baa lagu yihi hadda maxaad odhanaysaa fi lmasjid fi daar fi daar meesha waxaa ku jira jaara majruurkani wuxuu ku tacalluqayaa asal kaba jira oo la yidhaahdo kainun aw istaqara ana kainun fi lmasjidi ama ana mustaqirun fi lbeyt ama waa ficil ama waa macaniisa ismi kactakaftu fi lmasjidi wa xataa weeye xataa malac lfajri xataa malac lfajri xataadani way qayba badantaha ogow xataa oo waxaa jirta naasiba ah ee waa xataada ismiga jaraysa weeyaan waa ismiga jaraysa ayib waalaa weeye rakibtu ala alfarasi rakibtu waxaan fuulay ala alfarasi calaadii waa xarafkii jaar ismigiina majruurka ahaa waa alfaras wa can weeye sa'altu waxaan weydiiyey an ilcilmi cilmiga xaggiisaan wax ka weydiiyey an ilmas'alati baan weydiiyey an ilqur'aan baan weydiiyey an ilxadiid baan wax ka weydiiyey ayib waa mundu weeye oo fii xaadir zamaan uu sheekhu uu ku qayday waa mundu oo waktiga jooga uun ah qaydkaasi qayd qurux badan maaha waxaad odhanaysaa maa ra'aytu mundu lyawm ilaa maantao dhan hebel maanan arag mundu yawmina haada maantao dhan maanan arag maadiguna waa sidoo kaleeto soo muusan hadda odhanin waa waxa xaadirka ah shalay oo kalena waad odhan kartaa maa ra'aytuhu mundu yawmayni sheekhu marka wuxuu kala qaaday isagu soo hadda musaan odhan sidii saxda ah raac mud iyo mundu buu isagu kala qaaday mud wuxuu yihi waktiga xaadirka mundu waxaan joogin laakiin wuxuu ku keeni doonaa mud waxaan joogin asalkaba ma jirto labadoodu waa isku mid mud iyo mundu siba way madhabkiisa kala badan laakiin waa isku mid gaari doonaa waxaashaa iyo wakhalaa weeye waa istina ogow labadani labadan xaraf waa istina bawlistina soo garanaysaan xaashaa iyo khalaa zaydin xaashaa zaydin cadaa zaydin iyo ka dadhawi soo socotaay maxaa odhanaysaa jaa alqawmu qoladii baa timid xaashaa zaydin haddaan hadda waktiaysan waxaan idin weydiin lahaa xaashaa zaydin hadda waa maxay isdinuuma munqaica mise waa mutasil ma taan baa hadalku muujab ah mise waa taan oo ayru muujab ah lakin waqtigiisi ma hayno xaashaa zaydin zayd waxaan ka hayn xaashaa laba laba luqaa ku jirta xaashaa iyo xashaa waa isku mid xaashaa zaydin waxaad odhan kartaa xashaa zaydin baad odhan kartaa wa khalaa camrin camar mooye waa khalaadii waxaa hadalkan lamida cadaabaa lamida iyadana waa fi listithnaa cadaabaa lamida cadaa zaydin qaama alqawmu cadaa zayd baad odhanaysaa un bas bishari laakiin cadaa bishari cadaa waa inayna la xidhiidhsanin maa masderiya hadday caddaa maa masderiya la xidhiidhsato may waxba jeri mayso ha ayib anwaxa o dhan ba waa isku midba aan ka ahayn istinaba haddaad maqasho waa aan ka ahaynba gebigiisuba istinuu somal waxay dhahdeen waa bakoorad ama waa hankool ama waa xadhig waa wax wax lagu soo reebo oo waxaan ka ahayn geel o dhan baa dareeray waaan dadkao dhan soo wada dhawaada adi mooye waxaan ka ahayn wey ayib walbaa ba weeye bu uhi badaasi badu laabudda waa inay kelmadda zaaid ku tahay marartu bizaydin zayd baan soo maray magacaaga waxaa la idhahdaa bashiir ka soo qaad waxad ohanaysaa marartu bashiir miad dhihi kartaa laabudda waa inaad tiraa marartu bibashiir sababtu waa maxay bashiir badu waxay ka mid tahay kelmadda bishrin oo kaleeto iyo kolka baclaba ka iyo laabudda ba'du waa in ay zaa'id ka tahay maxay kelmadda ay gashay sababtu waa maxay waxaanu nidhi xuruuftani waa caamil suurtagal maaha caamilku barhki inuu barhka kale ku camal falo balada kala fiirsada adigu waxbaad rabta inaad bedesho adigu waxba iskama bedeli kartid adigu wax alle waxaad adigu iska bedeli kartid lakin ta'hiir baad cid kale ku yeelan kartaa lakin adigu waxba isma ta'hiirin kartid lidaalika kelmadan tadaad xarafkani kolkuu xaraf noqonaya kelmadda waxa ka bedela waa inuu zaa'id ka yahay kelmadda lannahu xuruuftani waa xuruufu lmacaani e kolkii baabulkalaam markaynu soo maraynay waxaynu nihi xarafkani laabudda waa inuu yahay xarfun jaa limacnan xuruufta waxaynu uqaybnay xuruuf lmabaani iyo xuruuf lmacaani waxaa meesha ku baxay baynu nihi xuruuf lmabaani oo kelmadda xarafka ka mid a laakiin waa xuruuf lmacaani kelmadda hadduu ka mid yahay muxuu la imaanaya macnaha waxba lama imaan karo laabudda ba'du waa inay zaa'id tahay weeyaan marartu waxaan soo maray bizayd aad bay u macaani badan tahay bacdani laakiin sababiya kamid aha talanba macnaheeda ayib waxaa lamid ah buu ku uhi sidoo kaleeto walaamu laam baa lamid ahaa walkaafu kaaf baa lamid ah kaaftuna sidoo kale waa inay zaaid ay tahay laabudda waa inay tahay zaaid waa inay tahay kaaftuna xuruu maani macaani badan bay ledahy lakin waxa kamid a tashbiih kalasad oo kaleeto kalasad oo waa maxay ama shay naaqis abaa shay kaamil a e la haleeshiiyaa maalan ba sida zayd wajhu kalqamari wejigaaga naaqiska waxaa la haleeshinaya qamarkaas kaamilka ah ama shay kaamil abaa e la haleesh shay naaqis ah zaydun kalximaar oo kaleeto hatib oo dameerka oo kaleeto nin dhan oo de kaamil ahaba waaad waxaad ku tashbihinaysaa ood haleeshinaysaa dhinaca fahmadarada iyo qaabdarada waxaad ku haleeshinaysaa maxay dameerkaad marka kor usoo qaaday markaa waxaad kor usoo qaaday dameerkiibaad koor usoo qaaday adigu tashbiihaas wax macnaha loo dejiyay waa tashbiih macaani fara badan bay leedahay laam baa lamida laam laamtuna macaani fara badan bay leedahay mulki iyo waxa shabaha iyo waan gaari doona insha alla kor u kitaabada matniga ku keeni doono waxaad odhanaysaa maalanba almaalu licamrin almaalu lizaydin marna waa xaqiiqa marna waa majaaz aljullu lilfarasi aljullu lilfaras albaabu lidaar albaabka waxaa iskale guriga guriga wax mulkin karaa waa shibhu lmulki weeyaan ayb waruba ruba weeye ruba cabdin kayisin buu yidhi isagaa mithaaliyey waruba cabdin addoon badanayey addoonkaasoo kayisin fahmo badani mara bira inuuna maray rubadantadee taayo shuruud bay iyadu wax ku jirtaa asalkaba ruba horta waa ina hadalka ugu horayso xuruuftan kale hadalka horeyna way gelaysaa dhexna way gelaysaa meel kastay geli kartaa ruba laabuda waa ina ugu horayso waa ko waxa ruba ay jaraysana laabudda waa inuu nakiro waxa ay jarayso ruba laabudda waa inuu nakiro nakiradaasina waa inay tahay maxay mawsuuf waa inay tahay oo nakiro la sifeeyey waa inay tahay nakiro la sifeeyey ayib shuruud bay leedahay iyadan intaan kaga gudubno war ruba meeye rubadaasi marka iyada oo joogtana wax way jaraysaa kitaabka matniga inoogu imaanaysaa iyada oo maqan oo la gooyeyna way jaraysaa ruba cabdin halkaan kaga baxno ruba cabdin hadda way joogtaa laakiin rubadii oo maqan ba waxaa dhici karta hadalka in waaw xagga hore laga mariyo ama fa xagga hore laga mariyo iyadoo maxduuf bay wax jaraysaa iyadoo joogtana wax jirtaa ruba iyadoo maqanna wax way jirtaa lakiin curuufta kale iyagoo maqan waxa ma jiraan ayib wuxuu ku uhi waxaa lamid ahaa mud baa lamid ah mud mud baa lamid ah mud oo zamanka xaadirka ah faqad waxa jooga un maa raaytu mud yawmina kii hore unbay lamid tahay maa raaytu mud mud lyawm kaan waad odhan kartaa duuna maa abara hadalkan sheekhu duuna maa abara abara waxaa la yidhaahdaa wixii horta tegey aabira min azamani oo wixii tegey ee hore zamanadii hore ahaa laakiin macnaha hadda laga wada meeshan ee mutacayinka noqonhaya waxa weeye waxa soo socda waxa soo socda weyaan waa waxa weliba xaadirka ee hadda jooga mud ma jeri karto mud kolku kuleeyahay wixii tegey waa waxa ama hadda jooga ama shalay oo kaleeta ahaa laakiin waxa soo socda ma jiraysa hadalkaas wuxuu sax ku noqonayaa in la yidhaahdo berri oo kaleeto ma jiri karto mud adin oo kaleeto maa raaytu mud adin oo kale maana arag ilaa berito suurtagal ma lan hadalkaas berinaya lakin waad odhan kartaa maanan arag ilaa shalay maanan arag daraad lanna waxan waaba wax soo socdo weli lama aragba marka khabarkiibaa isdiidahaya hadalkiibaa isdiidahaya markaa isaga ah ayib laakiin wixii wuxuu yidhi soo socda laguma jeri kara hadalka waa in la yidhaha waxa soo socda laguma jerayo laakiin wixii tegey waa lagu jeri karaa saa darteed hadalkan waa isku mid wuxuu sheekhu kala qaaday waxba kuma kala duwano wljaru jarkii fi lsmi ismi la jaro ismigii asaxiixi ee saxiixa alsmigii almunsariif ee sarfoomayey biaxrufin kaainun wuxuu ahaaday jarkaasi biaxrufin xuruuf xuruuftaasoo ama mubtada ka dhig hunada saasa qurux badan huna xuruuftaas idaa maa qiila kolkii maadu waa zaaid idaa qiila weeye idaa maa qiila kolkii lagu yidhaahdo sif tilmaan he sif tilmaan anta adigu taquulu maquulqowl baa halkaa ku jira taquulu waxaad odhanaysaa min weeye baad odhanaysa waxa o dhan waa maquulqowl min weeye waa ilaa weeye waad odhanaysaa min weeye waa ilaa weeye wafii weye waxataa weye wacalaa weye wacan weye wamundu weye uma xaashaa weye wakhalaa weye walba weye walkaafu idaa maa ziidaa kolka hadalka lagu ziyaadiya kaafka iyo ba'du laabudda waxaynu dhan waa inayna ka mid ahayn xarafkan kaafku iyo ba'du kelmadda ba'da waynu maalina matalan ba maxaa ka mid a isaga oo asalka ku jira kelmaddan kufri oo kaleeto kufri oo kaleeto ayib idaa maa ziida kolkii lagu ziyaadiya hadalka walaamu laam wey laamtun laabudda waa inay zaa'id tahay ee faxfadha xifdi takun waxaad ahaanaysaa rashiidan waddadii saxda mid maray waa intii sheekhu uu hadalka uu ku qurxin jiray wa ruba weeye ayda noqonaya uma mud weeye oo fii maa shay usugnaatay xadara joogo oo min azamaani waqtiga ka mida duuna maa minhu duuna maa shay laakiin aanhay habara soo qaabilay taquulu waxaad odhanaysaa maa laqiitu maana la kulmin mudi yowmina maalintanadan wa ruba cabdin addoon badanaa waa rubadiye addoonkaasoo kayisin caqli badan mara binaa intuuna maray alla badanaa rubadii dib ugu laabtay waxaanu yadoo joogtana wax wey jartaa iyadoo maqan way jirtaa waruba taati abada musadara waata shuruuii walaa yaliiha alsmu ilaa nakira wa taaratan tudmaru bacda alwaawi bacd alfan waa la mid ka qawlika waraakibin bajaawa ama bajaawi waruba lafdigaa rubii taati way imaanaysaa kolkay xaraf jaar tahay abadan weligeed musadaratan hadalka iyadoo ugu horaysa walaa yaliiha lama xidhiidsado alsmu ismigu ilaa nakiratan xaalu nakirin nakiradaasina waa mawsuufa wa taaratan mararka barhkoodna tudmaru waa la qariyaa bacda alwaawi wow dabadeed rubadii oo way jaraysaa ka qawlihi hadalkiisa weeye uu yidhi wa raakibin mid fuushani badana meesha maxaa ku jira ruba raakibin wowganaa tusay ruba raakibin nin fuushani badanaa bajaawi riti loo nusbeeyey qabiilka bajaawi la yidhaahdo waa qabiil carbeed oo geela ugu quruxda badan ugu kaalataga fiican lahaan jiray musanifku wuxuu ku yidhi ruba waxay khaas la tahay oo xuruuftii kale khaas kala tahay horta xuruuftao dhan wax way jirtaa laakiin iyadu haa jirtay xuruuftaa kale waxay kaga bedelan tahay iyadoo la wadaagta xagga jarka ayaa umuur ay gaar la tahay baa iyadu jirta oo waa maxay hadalka waxaan bilowgiisa ahayn ma dhici karto sabab baa meesha ku jirta maxaa yeelay majruurkeeda waxaanay jarayso asalka mubtadu ahaa asalba ruba waxay jarto majruurka asalkiisu wuxuu ahaa mubtade mubtadana xagu dhacaa dee magaciisabaa mubtade la yidhaahdaa warafacuu mubtadaan bilibtidaa kadaka rafcu khabarin bilmubtada bantu meel kugaari doona insha allah hadalku ma dhammaystirmahayo ilaa oo tacaluqeedii la caddeeyo ama ficil ha ahaado ama wax shaba ha ahaado haddaata tiraahdo ruba raakibin hee ruba raakibin mid fuusha badana macni ma dhammaystirmo ilaa ood sheegto mawsuufkii bijawa oo fuushan macna riti loo nisbeeya maxay ku sifaysan ritigii reer qabiilka reer bajaawo la yidhaahdo ayib ruba cabdin alla addoon badanaa hee kayisin oo caqli leh ficilkii baa ku dhiman mara bina intuuna maray kolkaa tidhahda ruba cabdin addoon badanaa kayisin oo caqli leh weli hadal kuu socdaa hee mara bina intuuna maray alla badanaa walidaalika saa darteed xuruufta kaleeto noocaan ma aha waxaad odhan kartaa kharartu min addaari gurigaan ka baxay bes macaani waa dhamaystirmay dahabtu ila masjidi masaajidkaan aaday wax mawsuuf dambaad usii baahan tahay masaajidkii ma odhanaysid ama masaajidkii lagu tukanayay ama gurigii nooco ahaa odhan maysid atnaa kalaamna way dhacdaa xuruufta kale hadalka dhexdiisana way dhacdaa horadiisana way dhacdaa midda kale shardiga kale awalan shardigaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad waxaan nakiro ahaynba maba jirtaba weligeedba waxay jirta oo nakiro ruba raakibin ruba cabdin ku fuushani waa kee kaasi addoon badanay addoonku waa maxay nakiro lama odhanin alcabdu lama odhanin ayib nakira waxaan ahayn ma jirto laakiin xuruufta kale nakirana way jaraan macrifana way jaraan kharajtu min addaari ila lmasjidi waad odhan kartaa min addaari waa macrifo ila lmasjidi waa macrifo waxaa kaleeto oy gaar la tahay xuruufta kaleeto in la xadfo ma banaano laakiin iyada waxaa banaan rubadii oo xaraf jaarahayd inaad xadafto bacda waawin wow dabadeed meeshaas intaa musanif sooma sheegin wa bacd alfana waa lamid lakin waa qaliil bacd alfa imralqays gobaygiis waad garanaysaan fa miliki markuu odhan jiray fa miliki xubla qad taraktu wamurdicin faamlayta candi tamaima miaal matalan ba rubadii oo aan joogin oo maqan musanifku wuxuu hadda ku miaaliyey matniga ruba raakibin bijawa bajawa oo ah ruba wa ruba ila wa raakibin isag wa ruba raakibin bajawa muxuu ahaa gobaygii walaylin kamuuji اlbaxri arkhaasu duulahu calaya bianwaaci اlhumuumi liyabtalii somralkhays ma ahayn ninkasaa dhihi jiray walaylin habeen badanaa buuri habeenkaasoo ka mawji lbaxri badda hirkeedoo kaleeta ah arkaa inuu soo foororiyey suduulahu daahyadiisii waa gabalku markuu dhuceed aragto iftiinkii inuu xaggaa dhammaanayo daba socdo calaya korkayga bui liyabtaliya inuu imtixaamo calaya korkayga bianwaaci lhumuumi murugyada noocyadeeda oo dhan markuu leeyahay alaa ayuha layl awiilu alamjali bisubxin wama lsbaaxu minka biamali markuu leeyahay war habeen yahow baasi miyaan waagaagi u beryayn xataa haddii waa ii berya bu waa beri bu xitaa khayr ma laha bu aniga <laughs> waasbu ka mid illaa wa ila doon socda waa gabadh yar waxa u samaynayo <laughs> waxa u samaynayo waa cunaysaa walaylin u fiirso walaylin badana laylin ismigan maxaa jiray ruba meesha ku jirto oo maxduufa bacda alwaawi wawgaasa waxa la wa waaw ruba soo ortolmi garmaysaan wa ruba weeye wa waaw ruba ruba wawgeedii weeye wa ruba laylin habeen badanaya weeye waruba laylin habeen badanayay wey waraakibinna waa lamid oo waruba raakibin wey oo loo nisbeeyey nin fuushano baja waa loo nisbe bajaawadu waa qabiil carbeed de bajaawa hadda qabiil la yidhahdo ma maba naqaano waa qabiil carbeed oo waxay lahaan jireen baa la yihi geela geelashoo dhan ugu fiican alla nin geeli reer bajaawo ah nin fuushani badanaa ah bui waa geeli cawliyaanka wey <laughs> saasan isaan ma odhan jirin <laughs> geeli cawliyaanka waruba wa ruba lafdigaa rubiihi wa ruba taati way imaanaysaa abadan weligeed musadaratan xaalay tahay hadalka tii ugu horraysa walaa yaliiha lama xidha alismu ismigu ilaa nakiratan xaalu yahay mooye wa taaratanna tudmaru waa la waa waxaa dhici karto ina ka jaban cillada ah maxaa nakiradan daba dhigay war rubadan asalkaba waxaa loo dejiyey ama wax yar bay yaraysaa ama wax badan bay badisaa ruba rajulin bakhiilin alla yaraa intaa nin bakhiila la kulmay dhulku dhanba waa bakhiillo waxay alla badana intaan la kulmay ninba khayli bay markaa noqonaysaa wax macnaa loogu talagalay in lagaga warramo hadduu macnuhu macrifo ah oo la isla garanhayay maxaa laga warrami doonaa wax laga warramo male wuxuu hadalka dambe faaiideynaya malaha saasaa loogu dejiyey walaa yaliiha ismu ismu lama xidhi ilaa nakiratan xaaliya mooye wa taaratan marka barhkoo tudmar waa la qariyaa bacdal waawow dabadeed fana waa la qariyaae ka qawli oo kale weeye waruba raakibin waruba raakibin nidfuushan badanayo bajaawin geeli bijaawe loo nisbeeyey qabiilkii loo nisbeeyey bijaawe geela bimacnaa ritigii loo nisbeeyey qabiilada bijaawe la odhan jiray uma tajuru lsma baaba horta xuruf lqasam halkaa maxaa ku dhammaaday xuruuftii xurufuljarka ahayd waxaan ka ahayn xurufulqasamkii waa ka xurufulqasamkiina xurufulqasamka haddaad isku duuduubto xurufulqasam min kawnihim xurufulqasam waa alaaa laakiin gaar haddii loo kala qaado xarfan bixaraf waa saddex waa waaw iyo ba iyo ta uma tjuru sma baa qasami wa waawuhu wa taawu ayda faclami laakin takhusu taaa bism illaahi idaa tacajabta bila shtibaahin si kala bedelan bay u qoran lafdigan gobaygu uma tajuru baa ii qoran tujaru waxay qoranta ma jiraa tujaru qolada xariir asalkiisa haysa tujaru miyaa mise waa tajuru tajuru soo ma tajuru ataabay markaa noqonaysaa tajuru waa jeraysaa anta adigu ataa waa mafcuulkii markaa tajuru waa ficil mudaaric markaas faacilkii taaba ile lagu bilowday waa maxduuf wujuuban waa anta ataana markaa maxay noqonaysaa waa mafcuulkii laakiin tujaru haddii taadan laabudda waa la godayaa oo waa maxay waa majhuulkii wey ataa bay noqonaysaa tujaru waa la jarayaa ataa ta ilana faacilka meesha ka baxaya uma intaa dabadeed tajuru waa jaraysaa ayuha alqaari alsma ismigii baaulqasami qasamka badiisii baad ku baad muxuuha ku jaraysaa ismi daahirana way gashaa damiirna way gashaa billaahi wa bika wa waawu wawdiisiina waad ku jaraysaa waxaan ismi daahir ahayn maba gasho qur-aankuna aqri soddon gaagaabta wshamsi wاllayli wاlqamari wاduxaa wاtiini weligaaba aqriba wa taw taadii aydana waad ku jaraysaa waxaan ismuljalaale ahayn lafdiga allaha waxaan ahayn maba gashaba tallaahi siba wey baa waxaa laga soo naqilaa mise fara buu ahaa midkood waa faraha fara waxaa laga soo naqilaa daahirna way gashaa damirna way gashaa laakiin waa shaad hadalkaasi sax ma aha laakiin se takusu ee faclami horta ogow laakiin lagu noqoya takusu taa ta'da waxaad ku khas yeelaysaa bism illaahi lafdigaa ismuljalaalaha idaa tacajabta markaad la yaabto bilaa shtibaahin dhehgal la-aan markaad wax la yaabto musanifku wuxuu kuleeyahay waxa wax jara ee xuruufta jarka waxaa ka mid a saddexda xaraf ee loo yaqaano xuruufu lqasam billaahi wallaahi tallaahi ba'daasi baab waliba hooyuu leeyahay xuruufulqasamka waxaa hooye u ah oo umulbaab ah ba'da saa darteed daahirkana way jartaa damiirkana way jartaa iyada iyo muqsamuka aad ku dhaaranhaysana waad waad israacin kartaa oo waxaad odhanaysaa wallaahi billaahi waad odhanaysaa laakiin wowgan wowlqasamka ah ma raacin kartid shayga aad ku dhaaranhayso leannahu asalkiiyo fariiciba isshabihi laha isku mid noqon lahaa oo waxaad odhanaysaa wallaahi billaahi tallaahi la afcalanna kada baad odhan kartaa ayib badaasi waxaynu nidhi daahir iyo damiir mid walba way jirtaa billaahi bika la afcalanna kada waa yahay uqsimu billaahi uqsimu waan dhaaranhayaa ficilkii uqsimu ahaa iyo badi baad kulmin kartaa ogow bilaahi baaba qasama horta dhaarah bilaahi waan dhaaranaya bilahi la afcalana soo maahayn qasamkii ficilkaha waxaad odhan kartaa uqsimu billaahi laakiin wow sidoo kale ma odhan kara uqsimu wallaahi habeenkii xalay taga wey <laughs> habeenkii xalay oo kale taga wey leannahu waxaa jira xuruuftan waxaa jira asalba umuhaadka waxa loo ogol yahay faraca looma ogolo lannahu bacdii umulbaaba baa loo ogolaaday daahir bay jeri kartaa waa loo ogolaaday damiir bay jeri kartaa waa loo ogolaaday iyadiyo ficilkeed muqsam calayha baad israacin kartaa laakiin kan waa la diiday waaw lqasamka waawgani wuxuu la mid yahay waaw ruba xagga lafdiga marka la fiiriyo waa isku mid laakiin farqi baa udhexeeya wowga qasamka wuxuu dhici karaa bacda xarfilcadaf buu dhici karaa oo waxaad odhan kartaa fa wallaahi baad odhan kartaa laakiin waaw ruba bacda xarfi cadf ma dhici karto uma ruba ma odhan kartid uma ma odhan kartid walaylin soo ma ahayn uma walaylinka muujilbaxri weligaa ma odhan kartid walaylinka muujilbaxri soo ma ahayn hadda sokaynu lahayn bacd alfana u dhacaa fadaasi markaa xarfulcadaf ma aha fa milika marka faadu xarfulcadaf ma aha ayib wafa ruba markaas ayib xurufa cadaf bay daba dhici kartaa fa wallaahi wow soo maa hadda walqasamku wow soo xurfa cadaf ka mid maahayn wow kale xagga hore ka geli muxuu noqon wawallaahi buu noqonayaa wawallaahi kolkii la dhaarana maxay dhaha wallaahi uma wallaahi uma wallaahi bafiri uma waa maxay xarfu cadaf laakiin waaw ruba miyaad odhan kartaa wa ruba uma ruba uma ruba miyaad odhan kartaa laa ma dhihi kartid ayib laabudda baabkan kadeeta xoogaa wuu yar wuu yar dheer yahay qasamkan kadeeta markii la fiiriyo ama ba ha ahaado ama wow ha ahaado ama ta ha ahaado ta'daas horta wowgii waan ka hadalay badiina waan ka hadalay ta'dii baa inoo hadhay ta'du asalkaba ismuljalaala waxaan ahayn ma gasho ibrahim kulku dhaarni muxuu uhi watallaahi laakiidanna asnaamakum wallaahi bilaahi tallaahi baad odhanaysaa ayib wallayli miyaad odhanaysaa tallayli far wuxuu lehy waa la dhihi karaa <laughs> talleyl waa la dhihi karaa ayib laabudda qasamkaasi waa inuu jawaab u yahay jumla ismiya ama jumla ficliyaa waa inuu u yahay ama mudaaric bacda laamilqasam daba dhacay oo maadi laakiin ku sugan xagga macnaha xagga ibaatka marka wallaahi ina zaydan qaaimun ama wallaahi ina zaydan laqaa'imun ayaa la odhan karaa ayib amaa nafyiga may waxaad odhan kartaan wallaahi maa zaydun qaaimun zayd ma ahanin mid mid taagan ma ahanin taasuu musanif ka hadlaya wuxuu ku yidhi uma tujaru waa la jarayaa alisma ismiga ama uma tajuru ani wax ii qoran uma intaa dabadeed tajuru waa jaraysa ayha almukhaatab anta adigu alsma ismigii markaas waa maxay waa mafcuulkii baaulqasami baad jaraysaa iyo waaw waaw waaw baad ku jaraysaa waaulqasam wa taa taa baad ku jaraysaa ayada noqonay ee faclam ogow laakiin tahusu waxaad ku khaas yeelaysaa adigu ataa ataada bism illaahi magaca ilaahay waa lafdu ljalaala idaa tacajabta markaad la yaabto bilash tibaahin waa markaad dhaaranhaysa weeyaan bilash tibaahin dheehgal la-aanteed baab lidaaf wallah subxana